كتاب الوافي ما في الصحيحين للإمام صالح الشامي حفظه الله في ليلة min shahri shacbaan caami alfin arbacumiya waamaani waalaat jilsa mustafa sal allah slem wdimna silsila duruus xadiid mustafa sal allahu aleh ali wslem badan bikitaab alarbaciin wintahan bisunani wasaxiixayn yasara allahu litmaam walikmaal warasaqa alihlaas fi lqowl alcamal inahu samiicu mujiib dacwaat majliskan waa majliskii kow iyo labaatanaad ee majaalistulmarkii sharaxa kooban ee kitaabka alwaafima fi saxiixayn habeenkan waa habeen sabti ah toban iyo todobada bisha shacbaan kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena calayhi asalaatu wasalaam eh, maqsadkana maqsad alcibaadaad ayaan ku jirnay kitaabu salaati aan kaga sii jirnay eh, baabka aan ku jirnayna wuxuu ahaa xadiia mise waa baabka baabka miya baabu salaati fi tawb alwaaxid mise waa xadiid ka hore waxaan ku soo jirnay Eh, baabu istiqbaal qibla qiblada qaabilitaankeedaan ka soo jirnay eh, xadiidka saddex boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can anas bn maalikin waxaa laga wariyey khaadimi rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam qaala wuxuu yidhi anas qaala rasul rsulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam man sallaa qofkii tukada salaatanaa salaadanaga dukada wastaqbala qaabila qiblatana qibladeenna oo kacbada u jeesta oo waakala cuna dabiixatana gowracanaga wixii annaga muslimiinta an gowracnayna cuna fadalika ka isaga almuslim waa muslim aladii kaasoo lahu isaga uu sugnaaday dimmatullaahi maganta alle iyo wa dimmatu rasuulihi rasuulkiisa magantiisa sala allahu aleyh waali wasalam oo allah ayaa magangeliyey rasuulkiisana oo magangeliyey sala allahu aleh waali wasalam markaasaa nabigan wuxuu lehy sala allahu aleyh waali wasalam falaa tukhfiruu war ha burinina allaha alla weyne ha ku burinina fii dimmatihi magantiisii alla wuxuu magangeliyey subxaana wa tacala alla magangeliyey maganta ayada faraha saarina oo ha u dhowaanina oo ha burinina maxaa yeelay magantaada qofkii faraha la soo gala adoo bini aadan daciif ah wixii karaankaada ayaad la imaanaysaa bal ka warrama qofkii alla subxana wataala magantii qof ku jira qofkii muxuu aha faraha la soo gala oo gardaraysa ama dhibaato u geysta bal ka warrama weeyaan wa fii riwaayati riwaayad lahu bukhaari muxuu u sugnaatay uu wariyey ayaa wuxuu leeyahay amuu soo saaray umirtu nabigeen wuxuu leh sal l sl umirtu waxaa lii faray an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha ila allah kelimadaas ilaa ay kaga dhawaaqaan alla xaq lagu caabudi jiro ma jiro ilaa isaga mooyane faidaa qaaluuha marka ay yidhaahdaan ow wasalluu ay tukadaan salaatana salaadanaga ow istaqbaluu ay qaabilaan qiblatana qibladanaga ow ay gowracaan dabiixatana gowracanaga faqad xarumat waxaa xaaraam noqotay calayna dushanaga dimaa'uhum dhiigyaalkooda naga xaaraan noqotay weyaan ama naga xaaraan noqday iyo wa amwaaluhum maalyaalkooda ilaa bixaqihaa xaqa islaamkama oyane oo lagu yeesha ama qisaas ama wixii la wa xisaabu xisaabtoodana calallahi laweyne dushiis ayay ahaatay weyaan allah ayaa marka xisaabin doona oo wixii qarsoona wix muuqday isaga ayaa ku xisaabin doona maa calayka min xisaabihim min shay ya nacam wamaa min xisaabika calayhi min shay baabu salaati fi thawb alwaaxidi hal mar oo lagu tukada ayuu u baabi baabkan weeyaan baabu salaat salaada lagu tukada ayuu u baab yahay fi thawbi mara alwaaxidi ee keliya ma banaanta mise ma banaano xadiid saddex boqol iyo afar iyo sagaashanaad can muxamed ibn munkadir waxaa laga wariyey muxamed ibn munkadir waa nin taabici ah kunyadiis waxaa la yihahdaa abu cabdilaah muxamed ibn munkadir ibn hadiir alqurashi taymi qolyaha abu bakr radia allahu tacala an ardah ayuu ka soo jeedaa isku qola yihiin sida abubakr radia allahu tacala an arda qaal wuxuu yidhi ninka asaga wuxuu geeriyooday markii hijrada nabigeena ahayd boqol iyo kow iyo soddonkii ayuu geeriyooday taabici iqah weyaan qaala wuxuu yidhi ra'aytu jaabir bn cabdillaahi ayaan arkay yusallii isagoo ku tukada fii thawbin mara waaxidin ee keliya wa qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay annabiya nabigeena yusallii isagoo ku tukada hal mara weyaan xadiidkan wuxuu in uu nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu hal mara ku tukaday arinta iyadana ficil ahaan waxaa u muujiyey qowl raaciyey jaabir bn cabdilahi radi taala tacala anhu arda waxaa noo imaan doona insha allahu tacala xadiid kale oo nabigeena sala allahu aleyh uu diidi doono arrinta iyada maxaa lagu jamciya waa noo imaan doonta insha allahu tacala xadiidka saddex boqol iyo shan iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey ana wax weydiiyo ayaa sala weydiiyey rasu rasulka sl sl wuxuu weydiiyey can salaad salaad ayuu ka weydiiyey xaggeed fii thawbin mara lagu tukada waaxidina keliya hal mara nabi alla lagu tukan kara ayuu yidhi faqaala rasulla rasulka wuxuu yidhi sl slm awalikullikum dhammaantiin miyuu u sugnaaday thawbaani laba mara nin kastoo adinka saxaabadiina ka mid ama ah laba mar ayuu leeyahay haddii marka aan dhahaa nacam waxay noqonaysaa nin walba inuu laba mara la imaado ragga qaarna maraba xataa ma haystaan qaar baa mxubusta qoorta inta ka dulaliyey dheda ka duleeliya kadibna qoorta kasoo rita qaar baa harka inay xirtaan laga yaaba wamaa ilaa daalika markaasaa nabigan wuxuu yidhi nin kastoo adinkaidin ka mid ah ma laba maruu leeyahay jawaabtu waxaa maya haddii marka laba mar ay lahayn laa yukalif lahu nafsan ilaa wasaxa marka arrintaas sidaa awgeed xadiidka waxaa laga qaadanaya in hal mar in lagu tukada ay dhibaato lahayn xadiid saddex boqol iyo lix iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda raawiyat islam cbdiraxmaan bin sakhri dawsi qaala wuxuu yidhi qaala nabi nabigan wuxuu yihi sal l slem laa yusallii axadukum midkiin yuusan ku tukanin fi thawbi mara yuusan ku tukanin alwaaxidi ee keliya laysa uusan ahayn calaa caatiqihi aw calaa caatiqayhi labadiisii qoor shay-un ama labadiisa garab shay-un uusan muxuu ah waxba saarnayn weeyaan saasuu nabigeena cadayna calayhi salaatu wasalaam saddexda xadiid oo labada hore isku macnaha yihiin kan kalena uu macnaha ka duwan xambaarsan yahay waa imaam nawwi rag badan waxay caddaynayaan sida asalka ah hal mara in lagu tukada waa wax bannaan asal ahaan in qofka hal mar uu ku tukada waxba dhibaato ma lahan waxaa kaloon ayadna khilaaf lahayn in laba mar lagu tukada oo muxuu aha kor iyo hoos qofka u xirta inay ka fadli badan tahay hal mar in lagu tukada ayadna khilaaf haba yaraata ma lahan cabdullahi bn mascuud radi allahu tacala an arda ayaa wax yar laga soo guuriyaa xadiidkan dambe oo insha allahu tacaala xadiidkan dambe oo nabigu diida calayhi sala slam hal mar in lagu tukadana cilladda waxay tahay hal mar haddii aad hoos ku xihata waxaa dhici karta inay marada dhacdo oo cawradii ay faydantaa dhici karta sidaa darteed in laba mar lagu tukada ayaa fadli badan weeyaan saasaa fadli badan saas ayaana muru'ada iyo quruxda iyo dhan walbaba iyo akhdu ziina cinda asala siduu rabbigeen fare subxana wa tacala ku sugan marka qofka laakiin laazim kuma ahan in laba mar ku tukado nabigeen markuu hal mar ku tukadayna kaana libayaan jawaas ninka la yihahdo jaabir bin wuxuu u sameeyey libayaan jawaas inay bannaantay inuu caddeeyo laakiin asal sida kaamil kamaalka ah, waa in laba mar lagu tukada saas ayaana fadli badan oo shaar iyo macuus oo kale amaba khamiis iyo wax dee isku xiran oo noocaas baabu salaati fi nicaali kabaha in lagu tukada ayuu baabkan u baab yahay xadiid saddex boqol iyo todoba sagaashanaad can maslamata waxaa laga wariyey abi maslama ninka la yidhahdo albasri waa reer basra saciid ibnu yaziid alasdi waa nin iqa ah raximahullah qaala wuxuu yidhi saalta anas ibnu malik ayaan weydiiyey waxaan weydiiyey akaana nabiy nabiga miyuu aha sal sl yusalli mid tukada fiina caleyh labadiisa kabood ma ku tukan jiray qaala wuxuu yidhi nacamha labada kabood nabigeena ku tukan jiray marka asal ahaan way banaanta laba kabood in lagu tukada laakiin intee lagu tukan kara laba kabood weyaan hadda inteena qof kaba ku tukada lama arka waliba xitaa qofka looma ogola inuu intuu kaba soo qaato kadibna uu hortii soo dhigtay ilay ba ku jirta mooyaane sooma oo hakada meelaha kabaha lagu tukana waa meelaha aan goglanayn oo dhulka caadiga ah ama quruuraxa ah amaba waxaa weyaan carada bacaadka ah oo meelaha weyan laakiin meesha saa loo goglay haddii aad tiraa kula tukanaya iyo dhiiqadan nairobi iyo meelaha la ah bal warrama waa fasaad salaadii ayaa najaaso iyo badan oo keenta laga yaabaa sida awgeed waa muhiim in qofka meeshuu salaada kula tukanaa kabaha iyo kale uu aad kala ogaado weyaan dadna way inkiraanba oo gaalnimay ku xukumaan qofkii ilaahayo kabaa lagu tukana inay gaalnimo ku xukumaan laga yaaba ayna waa jahli oo xadiidkan aad ujeedana mutafaqa ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ah, ka waranaya anas inuu nabigeena labadiis kabood ku tukan jiray sal allahu aleh ali waslem alfaslu thaani fasalka labaad sutrat lmusalli qofka tukana inuu hortiisa sutro dhigto iyo wixii ku soo arooray oo adilo ah, ayuu ubaabkan u baab yahay oo qof markuu tukana inuu iska istaago oo hortiisa waxba uusan inay fiicnayn xaadiistaan soo socta cadayn insha allahu tacala oo laga fiican yahay ayna wanaag badanta qofki hortiis wax dhigto xadiidka saddex boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can la weri cbdullahi bni cumar ibn اlkhadaab radia allahu tacala canhuma ana rasuula rasuulka alla sal l slm kaana wuxuu rasuulkeenna kharaja hadduu baxa yowma alciidi maalinta ciida hadduu meesha musallaha oo tukana u amara wuxuu fari jiray bilxarbati waranka afka ballaaran ayaa xarba la yidhahdaa waranka afka balaaran ayaa xarba la yihahda weyaan xarbada ayuu fari jiray fa kadibna waa la dhigi jiray oo la suri jiray bayna yaday hortiisa nabiga meesha hortiisa ayaa saa loo jiray fa yusallii ilayha kadibna xaggeeda ayuu u tukan jiray wannaasu dadkana wara'ahu gadaal ay ka jiraan wa kaana wuxuu ahay nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam yafcalu mid fala daalika arrinka isaga ah, oo xirbadaas in loo taaga fi safari markuu safar yahay banaan uu ku tukanaan saas ayuu nabiga samayn jiray fa min ama saas markaas wuxuu le cbdullahi bin cumar famin uma meesha ayada ah amaba sidaa darteed ayaa itakhadahaa ay u samaysteen xirbadda iyo ultakigaas la sura alumaraa dadka madaxda ah oo muslimiinta madaxda u ah markii khudbada iyo marka salaada ay bixinayaan iyo ay isticmaalayaan bahasha iyadaa markaas halkaas ayay ka soo qaateen ayuu leeyahay radia allahu tacaala canhu wa marka salaadaha ciidda ah nabigeena calai sl waqtigiis waxaa lagu tukan jiray meesha hadda loo yaqaano masjid ulhamaama ayaa loo yaqaanaa masjidka nabigeena calayhi salaatu salaam dhanka qiblada markii loo jooda ayay saas yara ka xigtaa bidaxda midigta ka xigtaa oo saa yara gadaal ahaan oona qiblada xaggeed taqriiban waxaa la dhihi karaa koonfur galbeed ayaa taqriiban oo ka xigaa waa masjid markaad tagtaan insha allah tacala ma tagtay qubadaha badan la weeyaan masjid alhamaama la yihahdo meesha iyada ayuu nabiga calayhi salatu salaam ciidaha u bixi jiray ood ku dukan jiray weeyaan ayb xadiid saddex boqol iyo sagaal iy sagaashanaad can alxata waxaa laga wariyey dalxa abu muxamed ayaa la yidhahdaa kunyadiisa dalxa kunyadiisa waa abu muxamed dalxa ibnu cubaydillaah ibnu cuhmaan alqurashi ma soo marni ka tarjamadiis soo marna ha ama maya soo marna waa ku noqonay marka dalxa ibnu cubaydillahi ibnu cuhmaan alqurashi weyaan wuxuu ku islaamay gacanta sayid abubakr radi allahu tacala an ardaa raggi ugu tobanka jannada loogu bishaaray ayuu ka mid yahay isaga iyo zubayr ibnu awam ah, ninka la yihah abu ayab alansari ayuu nabigeena markuu madiine yimaaday walaaleeyey walaaluu ka dhiga weyaan wuxuu geeriyooday sanadkii jirada nabigeena calayhi salat slam lix iyo soddonkii waqcat ayuu ku geeriyooday radia allahu tacala canhu arda alxa wuxuu leeyahay qaala wuxuu yihi alxa waxaan ahayn nusalli kuu tukada ayaan ahaynay wadawaabu daabadaha dawaabta waxaa weeyaan waa dameerka ariga looda iyo wixii la midka daabooyinka xayawaanaadkaas kunaa waxaa nusalli ku tukada wadawaabu daabooyinka iyo xayawaanaadkana tamura iyadoo maraysa bayna aydina hortanaga fadakarna dalika arrinkaas baan u sheegnay lirasulilah baan u faqala sal slam fa qaala wuxuu yidhi mil mu'aharati araxli heeryada qeybteeda dambe mid la too ah oo takunu ahaato bayna yaday axadikum midkiin hortiisa ahaato amaba milu mu'aharati araxli heeryada qeybteeda dame oo kale takuunu takuuna ha ahaato bayna yaday axadikum midkiin hortiisa ha ahaato weyaan oo hortiis ha dhigto muaharada waxaa wey fardaha marka la saaran yahay ama awrta la saaran yahay wixii la midka rakuubka qofka qaybtan dambe ku tiirsani wax intaan taqriiban kitaabkan la eg ayaa loo sameeyaa oo qofka saa ugu kale oo hortiina qof hortiisa u dhigta ayaa kaga filan waxaa maraa weyaan ayb koraha koraha qaybtamaha nacam uma intaa kadib laa yaduruhu dhib uma geysto koorahaas qaybtiisa dambe ood gadaal mxua hore iska mariso markii aad samayso saa ugu tukata laa yaduruhu wax kama dhiba maa mara wixii mara bayna yadi hortiisa dhibaata uma geysanayo weeyaan xadiidka saddex afar boqolaad alxamdu lilah rabbi اlcaalamiin can sahl bn sacdin saacidi qaala wuxuu yihi sahl kaana waxaa ahaaday bayna musalla musala rasuulka al sal slem meeshuu ku tukana inta udhexaysa iyo wa bayna aljidaari derbiga meeshuu nabiga lugaha uu ku hayo iyo derbiga inta udhexayso mamaru shaat neef ari inta ay marto ayay udhexayn jirta weyaan oo aad buu nabiga sutrada ugu dhawaan jiray maxaa yeele aad intaas halkan aad istaagto sutradin laba mitir aad ka fogaato dhexdiina la mari dhexdiina la mari marka in loo dhowaado sutrada ayuu nabiga samayn jiray calayhi salaatu wasalaam xadiidka afar boqol iyo koobaad can caaishata waxaa la wariyey zawji nabi sal l slm nabi xaaskiisaheed asidiiqa binti sidiiq annaha caaisha qaalat waxay tidhi radia allahu tacala anu ardaha kuntu waxaan ahay anaamu mid saaxato ayaan ahaa bayna yaday rasul rasulka alle hortiisa ayaan saaxan jiray warijlaaya labadaydu lugoodna fii qiblatihi nabiga qibladiisa ay jiraan weeyaan oy saa ugu taagan yihiin nabigu tukanaya meesha nabigu ku sujuudi laha oo qibladiisa ahna labada lugood faida sajada markuu nabiga sujuuda amazanii wuu qaranjoogtaa amaba saasuu yara taabtaa faqabadtu kadibna markaasaan soo laabtaa rijlaya labadaydi lugood faidaa qaama markuu istaagana basatuma waan fitidaa qaalat waxay tihi walbuyuutu guryahan yowmaydin maalinta ayada laysa fiiha gudaheeda ma ahaanin masaabixu faanuusyaal amaba koronta koronto maba jirin dabcan laakiin wax iftiima faanuustii wax la midka iyo misbaaxa ma jirin weyaan guryahan ciriiriya iska ahayeen wax aad u yar oo hadda markaad guri oo nabigeena cala sla slam inta ay ku yeeleen waa in hadda intaan intaan degannahay inta hadda cafwan qaybtaan waa masjidka qaybtaan waa masjidka in ka yar sagaalka guri nabiga ala mesha ay ku yeeleen intaan qaybtaan hore masjidka in ka yar inta hadda taqriiban muuqato oo muuqaal ahaan u inay kuwa dheer yaraaheen waa dhici karta laakiin taqriiban guryaha intaas aad uguma badnayn wax u yaryara ahaayeen weyaan marka intaas ayaa lagu cibaadaysana lagu tukanaa la degan lagu cunto cuni fadhi ah dhan walba ah marti lagu qaabili wamaa ilaa dalik waad garan kartaa marka xaalada adduunka meeshuu nabigeena ka jooga caleyhi salaatu wasalaam masalada meesha ku jirta garan kartaan salaada iyadoo lagu jiro in qof dumar ah saa loo taabto jirkeeda muxuu xukunkeeda aw laamastum nisan oo idinta la mogta aw laamastum annisaa haweenka aad taabataan amaba aad u galmootaan waa khilaafkii hore ood ogeydeen oo ibnu cabaas radi allahu tacala arda iyo saxaabadii iyo wixii ka dambeeyba dhexmaray marka waxay daliil u tahy marka haweenayda qofka u qaba inayna weyse ka jabinaynin qolyaha mxuu ahaa way jebinaysa waxay leeyihiin mare ayaa saarneed qof jiifa oon mare ay u saarneed ma jirin meerada ka kor ayuu nabiga taaban jiray baabkaas ayagana galayaan i tawiilkaas wax laakiin weyn ma ahan waa masale iska mxu farci ah dhib weyna malaha insha allahu tacala wa fii riwaayati riwaayat allahuma buhari muslim u sugnaatay ana rasul rasulka sal slm kana wuxu rasuulkeenna yusallii mid tukada wahiya caaishana baynahu isaga dhexdiisii wa bayna alqiblati qiblada ay udhexayso calaa firaashi ahlihi reerkiisa firaashka ay ku seexanayeenna ay ku jiifta ictiraad aljanaasati qofka meydkaa siduu u dadban yahay oo kale ay saa ugu dadbaneed radia allahu tacala can wa fii riwaayati riwayat allahuma buhari muslim ay leeyihiin annahu shaniga dukira waxaa la sheegay cindaha caaisho agteeda maa yaqtacu salaat salaadda waxa gooya ayaa la sheega weyaan faqaaluu waxay yidhahdeen yaqtacuhaa salaadda waxaa gooya oo jara oo jebiya alkalbu eyga iyo alximaaru dameerka iyo almarata weynaydii intaas ayaa salaada qaribta weyaan saasaa la yidhi qaalat waxay tii laqad jacaltumuuna waxaad naga yeesheen kilaaban eeyaala naga dhigteen waaas wa jira ma kala jeeda baabka adaad la imaanaysaan ma saxna laqad raaytu waxaan arkay annabiya nabiga arka sal sl sl isagoo tukada wa inii aniga caaisha ahna radia allahu tacala an ardaha la baynahu isaga dhexdiisa iyo wa bayna qiblati u udhexeeya ayaan arkay weeyaan wa ana anigana mudajacatun aan jiifa cala sariiri sariirta aan ku jiifa fatakunu alxaajatu dan ayaan lahaanaya marka oo masquul iyo wix ah, ayaan yeelanaya nabigan uu taagan yahay faakra waxaan nacaya an astaqbilahu inaan nabiga ka hortaga soo fariista aan ayaan muxuu ahaa aan naci jiray faansallu kadibna waan siibmi jiray insilaalan siibasha oo sariirtaan saa jiifay ayaan aayar saas ayaan ugu bixi jiray inaan intaan soo fariis kadib nabiga tukanaan ka hortaga ayaan nici jiray ay leeda radi allahu tacala an marka waad garanaysaan qof jiifa oo lagu tul tukani oo kadibna markii mxua la sujuudo lugaha fidsani markii la maqan yahay oo lagu maqan yahay taagnidana lugihii caadi u fidsani waad garan kartaan xilliga la taagnaana marka xilliga nabiguu taagan yahy waa muddo qofka u badan weliba qamsiga ayaa kuusii cadaynaya qofkii waxaa laga ina iska hurdaba inaa iska hurda laga yaaba ood nabigan uu taagan yahay baqara ali cimraan waad garanaysaan xadiidkii intuu nabiga ku furfurtay baqara nisa iyo ali cimraan saddexdaas surood hal ragca kuwaad akhriyay ilaa saxaabiga la tukanayay uu yidhah laqad tamamtu bimrin biamri suu arrin xun aan ku fikiro oo inaan salaad intaan ka goosto iskaga taga aan ku fikiruu leeyahay marka waad garan kartaan xil dheer ayuu nabiga tagalan jiray alayhi salatu slam xadiidka afar boqol iyo labaad can abi hurayrata waxa radi allahu tacala anhu arda qal wuxu hi abu hurayra caawa habeenkii la fiijinaya muxuu aha kitaabka saha loola socda can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slam yaqtacu salaad salaada waxaa gooya almar'atu haweeney ayaa goysa iwa alximaaru dameerka iwa alkalbu eyga ayaa gooya wayaqi waxaa dhowra daalika arrinka asagaa milu mu'aharati raxli heeryada amaba kooraha qaybteeda dambe wax la too ah ood hortaada dhigata ayaa mxuu ahaa kaa ilaaliya arrinka ayaga weyaan in salaadda ay go-do waxaa ka ilaaliyo qofka inuu heeryadaas amaba mxuu ahaa rukuubka qaybta dambe inuu hortiisa dhigto ayaa kaga filan weyaan ama kooraha waxaa tiradaba xadiidka afar boqol iyo saddexaad can busri ibnu saciidin waxaa laga wariyey taabici weya ninkaas waa nin taabici ah wuxuu geeriyooday waana iqa abcan busr ibnu saciidkaas boqol markay hijrada nabigeed ayuu geeriyooday amaba boqol iyo kow ayuu geeriyooday waa isku mid aad uma kala fogo can busr ibni saciidin waxaa laga wariyey ana zayd ibna khaalid ninka zayd ibnu khaalid la yidhahda zayd ibnu khaalid waa saxaabi aljuhani kunyadiis waxaa la yidhaha abu cabdiraxmaan maalintii magaalada maka la furanayey qoloqolo ayaa loo duulaantegi jiray waa taqaanaan soomaalidaba dhaqankaas waa ilada jilibjilib iyo muxua markii ay ummada inay halaagaan ay dabacsan yihiin oo digaal iyo baabkaad la gala waxaa weyaan qoloqolo bani fulan halkaa bani fulan wahaakada aagaagaa la kala qaataa sida caadiga marka iyagana sidaas jaahiliga noocaas ay ahaan jireen islaamkana dabcan wax weyn oo ishkaala ah kama samaynin marka maalinta ma kala furinaya calanka reejuhayno calanka reejuhayna oo magaalada maka furashadeedii muxuu ahaa ka qayb qaadanayay ayuu wadayey radia allahu tacala anhu arda ninkaas la yidhaahdo zayd ibnu khaalid aljuhani ninka zayd ibnu khaalid اljuhani ayaa wuxuu yidhi can busr ibni saciidin qaana zayd ibnu khaalid اljuhani ninka geeridiisa marka waxay ahayd siddeed iyo toddobaatankii amaba laba iyo toddobaatankii amaba kontonkii aad bay u kala fogyihin maaratan xilliga uu dhintay waa laisku khilaafay konton iyo daa'iman kan la hormaya ayaa rujxaanka u dhow sideed iyo todobaatanka ayaa ugu raajixsan laba iyo todobaatanka waa la sheegay kontanna waa la sheegay kontanka aad buu baciid u yahay ana zayd bn khaalid aljuhani arsalahu wuxuu diray la dirayaa busr ibn ala diri ilaa abi jahmin abi juhaymin cafwan ninka abu juhaym la yihahda ayaa loo diray yaa diri zayd ibn khaalid aljuhani wuxuu diray abi juhaym ninka la yihahda diray abi juhaym marka magaciisa waxaa la yihahdaa cabdullaahi ibnu juhaym alansaari cabdulahi bnu juhaym alansaari wa xadiidka low yaclamu lmaru bayna yaday lmusalli ninka warin wayaan haddaba insha allahu tacaala noo eh, imaan doona insha allahu tacaala muxuu u dirayaa yasaluhu isagoo wax ka weydiini maada samica wuxuu ka maqlay min rasuulilah rasulka al sal slem fi lmaari qofka mara bayna yaday lmusalli qofka dukana hortiisa qofka mara wixii dembi ah ood la kulma isagoo wax ka weydiina ayuu diri zayd ibnu khaalid aljuhani ayaa diray abujahaym ayuu u diray abujahaym marka waaa lagawaxaa laga weydiinaya qofka salaada ku jira qofka hormara dembiga uu la kulmaa inuu wuxuu nabiga ka maqlay inuu muxuu aha usoo sheega ayuu ugu diray weyaan adeegaas u diray waa saxaabi saxaabi kale muxuu cilmi ka kororsanaa taabicigana uu adeega ka yahay o fa abu juhaym wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal low yaclamu hadduu ogsoon yahay almaru kan mara bayna yaday musali qofku tukana hortiisa maada caleyhi wixii dushiisa ahaaday oo dembi ah la kaana waxay ahaan lahayd an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan khayran mid ka khayr badan lahu isaga min an yamura inuu mara bayna yadayhi qofka musaliga hortiisa inuu maro oo tukana ayaa ugu khayr badnaan lahayd weyaan afartan inuu taagnaado afartan inuu taagnaado ayaa ugu khayr badnaan lahayd weyaan qofkaas musaliga inuu hormara qaala abunadr wuxuu yidhi rawaadi xadiid ka mid wayaane adri ma ogi aqaala inuu yidhi arbaciina yowman afartan maalmood aw shahran amaba afartan bilood aw sanatan ama afartan sana kaba soo afartan maalmood bas ka soo qaad afartan maalmood oo maalintiiba labaatan saaca qofka inuu taagnaado ayaa ugu khayr badan in uu qof dukana uu hormaro weyaan aad ba arrinteeda loo fududaystaa saxna ma ahan waa arrin halis weyaan qofka marka arrin kastoo jirta dan kastoo jirta inuu qofka iska ilaaliyo ood aad ugu taxadiro oo afartankaas maalmood dembigii taagnideeda w colayska la eg waad garan kartaan wax sahlan maahan afartan bilood haddii ay taana kaba sii afartan salana haba sheegin weyaan xadiidka afar boqol iyo afraad can cabdilahi waxaa la weri ibni cumar radia allahu ana rasul rasuka sal slam qaal nabigaan wuxuu yidhi idaa kaana hadduu ahada axaduku midkiin yusalli mid tukada falaa yadac yuusan ka tegin axadan qof yuusan dhaafin weyaan axadan qof oo mara bayna dee hortiisa mara yuusan dhaafin weyaan iska celiya fainaba haduu diido oo mxu inuu maritaanka mo wax kale u diida falyuqaatilu ha la dagaalama faina macahu qofka isaga maciisa ayuu ahaaday wuu la jiraa alqariinu kii muxuu ahaa shaydaankii ayaa la socdo weyaan shaydaankii ayaa qofka wahliye marba haddii aad qof hortiisa maro iska celiyo yuusan dhaafin weyaan haddii marka uu iskusoo marlabaad isku maqiiqa meeshii oo marlabaad soo gala ha dagaalamo maxaa yeeley shaydaanka ayaa dabada ka soo riixi weyaan alfasl اhaaliu fasalka saddexaad sifatu salaat salaada aan tukana iyo sifadeeda nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam ama uu faray ayuu fasalkan u fasal yahay weeyaan baabu saluu kamaa ra'aytumuni usalli baabkan wuxuu baab yahay salluu war tukada waa xadiidka nabigeena calayi sla slam salluu tukada kamaa ra'aytumuuni sidaad ii aragteen usalli inaan tukana weeyaan weligiin miyaad aragteen nawaytu usalli farda salaati duhri oo xadiidkan loo daliishana miyaad aragteen ma maqasheen sheekada munaadaro akhyaar dhex martay oon mar muxuu aha dhegaystay ayaa waxaan ka dhegaystay nin sheekh ah oo sheekhnimo sheegana oo la nawaytu usallii farda salaati duhri arbaca rakcaatin muqtadiyan ama imaaman ama waxay ahaataba allahu akbar in la dhaha waxaa u daliil ah nabigan wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii nabiga soo usallii muusan dhihin waa wax moogtahay meel aad u fogwa nin mxuu ahay daad u qaaday xumbo cuskayba xadiidka afar boqol iyo shanaad can abi xaazim waxaa laga wariyey ibna diinaar abi xaazim waxaa loo yaqaana atamaar atamaar ninka timirti ama cuni jiray ama ka ganacsan jiray wuxuu ahaadaba tamaar timir baa loo nisbeeya alacraj waa nin reer madiina ah waana taabici waana iqa wuxuu ka maqlay sahl ibni saacdin saacidi abi hurayra Eh, iyo rag kaleba kama usan maqlin weya radia allahu tacala an arda abi xaazim eh, raximah llah raxmatan waasica abi xaazim ibnu dinaar ana rijaalan rag ayaa ata u yimaadeen sahla ibna sacdin saacidi bay u yimaadeen rag u yimid saxaabigaas jaliilka ah wuu soo hormaray weyaan waqad imtalaw ayagoo ku murmeen oo ku doodeen fi mimbari mimbarka min macuuduhu mimbarka nabigeena ala sl wuxuu ka samaysnaa eh, laamahiisa laamaha amaba alwaaxa amaba geedka uu ka samaysnaa mimbarka muxuu ahaa dad ku doodeen ayaan u yimaadeen ninka salim sacdi sacdi la yihahdo weyaan nacam waqad imtaraw ayagoo ku murmeen fi lmimbari mimbarka min macuuduhu laamihiisa ma muxuu ka samaysany geedkuu ka samaysnay muxuu ahaa fasa'aluuhu waxay weydiiyeen dalika arrinka isaga ah wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay sahal baa dhihi aniga laa acriif waxaan garanayaa mima huwa wuxuu ka samaysan waan garani walaqad ra'aytu waan arkay awala yowmin maalin maalinta u horreysa wadica la dejiyey oo la dhigay mimbarka la keenay weyaan wa awala yowmin maalawala ah, yowmin maalinta u horreysay oo jalasa caleyh rasul rasulka ku fadhiistay arsala uu diray rasuula rasulka alla sal slm ilaa fulana heblaayo ayuu u diray waa gabar saaabiyaad ka mid a ah, saaabiyaad ka mid ah, a saxaabiyaadka ka mid ah imra'atin haweeney oo qad samaaha sahlun sahl uu magacaabo weeyaan magaceeda sheegay wuxuu markii yidhi nabiga muri waxaad fartaa ghulaamaki annajaar wiilkaaga fundiga ahaa ama farsamayaqaanka ahaa waxaad fartaa an yacmala inuu ii sameeyo aniga acwaadan laaman ama tiirar inuu ii sameeyo ajlisu calayhi aan ku fadhiisto gambar yar iyo muxuu ahaa laaman yaroon aan ku fadhiisto inuu ii way ama korsi yar inuu ii sameeyo idaa ajlisu calayhina dushooda aan ku fadhiista idaa kalamtu naas dadka haddii aan la hadlo marka dadka inaan muxuu sheega aan damca aan ku fariista weyaan hadda kuraastan duruusta lagu akhriyo iyo manaabirtan masaajida taalla asalkooda waa halkaas weyaan asalkooda waa halkaas faamaratu fa amarat way amartay gabadhi hu wiilkii iyo addoonkii farsamo yaqaanka ay fartay arrinka asagaah inuu sameeyo inuu korsigaa sameeyo ama mimbarka fa camilahaa wuxuu ka sameeyey min darfaai alghaabati meesha jiqda ahayd ama jaqda ahayd oo geedaha ay ku bannaayeen geed ka baxa oo loo yaqaano arfa waa geed magaci aabadana waa meelaha geedaha ay ku badan yihiin forestiga adinkaa utaqaanaan meelaha geedaha ku badan yihiin ayaa muxua aaba loo yaqaana marka aabadaas geed ka baxoo arfa la yidhaahdo asliga shayga geedka loo yaqaano ayuu u yahay yacrifu ahlu war iska dhah marka hasku dhibina marka geedkaas darfaha oo ka baxa meeshaas forestiga amaba geedahay ku badnaayeen ayuu ka sameeyey uma jaaa wuu la yimid biha iyada ayuu la yimid mimbarkii weyaan ama ballaamankii uma kadib cafwan uma intaa kadib jaa uu la yimid biha iyada ayuula yimid weyaan fa arsalat waxay u dirtay eh, mimbarkii ilaa rasul rasulka ay u dirtay weyaan oo qof ugu dhiibtay fa amara wuu faray bihaa mimbarti ayaa la faray bihaadaas hore iyo bihaadan waa kala tan hore waa haweenaydii tan dambana waa mimbarkii iyo laamankii weyaan fa amara wuu faray biha iyada fa udicat faamara biha ay faamara an tuudaca in la dejiye ayuu faro weyaan fawdicat waa la dejiyey hahuna meeshaan ayaa la dejiyey meeshaan markaas wuuu tilmaamaya meesha iyadeed weyaan uma intaa kadib raytu waxaan arkay rasul rasulka sal sl salla aleyh isagoo kudul tukaday mimbarkiibuu kudul tukaday wa kabara allah akbar ayuu yidhi wahuwa calayha isagoo